alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira su-aal ku saabsan addoontu hadday sinaysato jeedalka ma ka goyn karaa sayidkeedu oo xadka ma ka ogi karaa jawaabtu waxay tahay marka hore ahlucilmigu waxay qabaan xuduudda waxa ooga xukuumad ayuunbaa fulisa qaacidada caynkaasa ah, guud ahaan culammadu marka hore waa isla ogol yihiin laakiin waxay isku khilaafeen masalada ku saabsan addoontu hadday sinaysato ama addoonku sinaysto cidda markaa addoonka ama addoontaa lihi ee sayidka u ahi xadka isaguma ka oogi karaa oo ma jeedli karaa taa iyada suurada khilaaf baa galay waxaana soo aroortay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam cid ka midii inay ka oogtay xadka addoommihii ay lahaayeen saxaabo mutacadidaa laga soo wariyey saas aawadeed masalada noocaasi waa masala mustasnaa oo ijmaacii culammadu ay sheegeen ee masalada ku saabsanaa waa masale laga reebaayo oo ahlucilmiga qaarkoodna ay qabaan inay masalada kale la mid tahay oo cidda xadka ka oogaysaa keliya ay tahay xukuumadda ahlucilmiga qaarkoodna ay qabaan iyagoo aahaartaa saxaabada cuskanaya in addoonka ama addoonta sayidkeedu ama sayidkiisu uu ka oogi karo xadka oo isagu jeedli karo iyadoo lagu camal falaayo aasaarta saxaabada ka soo aroortay yacni markaa lagu camal falaayo masale labaad waxay ku saabsan tahay addoonta majuuska ah milkulyamiin ma ugu tegi karaa yacni markaa ninka sayidkaalihi jawaabtu waxay tahay masalada guurka iyo waa kala duwan tahay masaladan milkulyamiinku majuusiyadda marka hore ma guursan karo nin muslimi ma guursan karo ahlu kitaabkii kitaabiyaadkii lama xukum aha ha yeeshee milkulyamiinka markay noqoto hadday mushrikaad yihiin iyo hadday kitaabiyaad yihiin mid walba majuuskuna waxay soo gelayaan mushrikiinta ay soo gelayaane milkulyamiin waa ugu tegi karaa yacni sayidka markaa lihi waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala aayadda lix iyo labaatanaad ee min suurati nisa yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wayatuuba calaykum wallahu caliimun xakiim yuriidu allahu allah wuxuu doonayaa liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo axkaamta ayuu doonayaa wayahdiyakum iyo inuu idin hanuuniyo ayuu doonayaa sunana aladiina kuwii wadooyinkooda idinku hanuuniyo min qablikum idinka hortiin ahaaday wayatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalo allah doonaya wallaahu allah caliimun waa cilmi badan yahay xakiimun waa xikmad badan yahay wallaahu allah yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbaluu doonayaa wa yuriidu aladiina kuwii waxay doonayaan yatabicuuna raacayay ashahawaati waxyaalaha nafuu jecel yihiin raacayay ama gaala ha ahaadaan ama faasiqiin ha ahaadaane an tamiiluu maylan cadiima an tamiiluu inaa iilataan bay doonayaan oo xaqa ka iilataan maylan iilasho cadiiman weyn inaa xaqa ka iilataan ayay rabaan yuriidu allahu allah wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fudaydiyo ayuu doonayaa oo umuuraha idiin sahlo wa khuliqa alinsaanu waxa la abuuray aadamiga daciifan xaaluu daciif yahay baa la abuuray oo aanu markaa shahawaadka ka sabri karayn yuriidu allahu liyubayina lakum ee allah wuxuu doonayaa inuu idin caddeeyo sharaa'ica diinikum yacnii diinkiinna sharaa'icdeeda iyo axkaamteeda inuu idin caddeeyo ayuu rabaa wa masaalixa amrikum iyo umuurihiinna masaalixdooda iyo sida maslaxadu idinku jirto inuu idin caddeeyo ayuu rabaa wayahdiyakum iyo inuu idinku hanuuniyuu rabaa sunana aladiina ay taraa'iqa aladiina kuwii waddooyinkooda min qablikum idinka hortiin ahaaday min alambiyaa'i oo nebiye ah mintu waa bayaaniyo fi taxliili wataxriim xagga xalaalaynta iyo xagga xaaraantinimayntaba inuu waddooyinkoodii idinku hanuuniyo ayuu doonayaa iyo makaarimulakhlaaqi ay ku sugnaayeen iyo tawxiidkii ay ku sugnaayeen yacni caqiidadii saxnayd ay ku sugnaayeen iyo usuushii shareecada ay ku sugnaayeen iyo makaarimul akhlaaqiba in idinku hanuuniyu rabaa fatatabicuuhum dabad aa raacdaan wayatuuba calaykum in idinka toobad aqbaluu rabaa yarjica bikum in idinka soo celiyo can macsiyatii macsidiisii inuu idinka soo celiyo ayuu rabaa wuxuu ku fasiray sheikhu towbaddii in laga tilmaamaayo yacni waafajinta taacada la waafajinayo oo xagga macaasida laga soo dabaalayo oo laga soo celinaayo intaa toobad aqbalaad lagu fasiray oo towbaddii wuxuu ku fasiray yacni markaa macaasida inuu ka soo celinaayo xagga taacada u soo celinaayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku fasireen in towbadda laga tilmaamaayo yacni markaa towbad aqbalkii laga tilmaamaayo labada macnama isma diidayaan oo allah wuxuu doonayaa iraada sharciya inuu towbadda markaysagaa waafajiyo ayuu doonayaa oo waxaweeye ay toobad keenaan oo wuxuu ka dalbayaa inay toobad keenaan sharcanna wuxuu ka rabaa inay toobad keenaan buu markaa ka rabaa sharci ahaan waa iraada sharciya waxaanuu rabaa inuu allah ka toobad aqbalo ayuu rabaa marka waxa weeye labada arrinba waa markaa yacni macna ahaan isma diidayaan yarjica bikum in idinka soo celiyo ayuu rabaa can macsiyatii macsidiisa idinka soo celiyo allatii taasoo kuntum ahaydeen calayhaa korkeeda qaar ku sugan ilaa taacatii xagga taacadiisa idiin soo celiyo macaasidii iyo xaggii dunuubtu idinka soo dabaalayaa wuxuu doonaya idinka soo dabaalo oo xagga daacada idiin soo celiyo wallaahu allah caliimun waa cilmi badan yahay bikum idinku idin cilmi badan yahay wax walbana allah waa u cilmi badan yahay marka inuu khalqiga u cilmi badan yahay oo muminiinta iyo xaalkoodana u cilmi badan yahayna waa qayb ka mida yacni cilmiga ilaahay wuxuu ku tacalluqaay xakiimun waa ka xikmadda badan fii ma dabbarahu lakum wuxuu idinku idin maamulay yacni marka ilaahay waa u xikmad badan yahy yacni wax kastaba ilaahay waa u xikmad badan yahay oo afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo odhaahyadiisa iyo sharciyadiisa ka mida waxa uu sharciyaynaayo wuxuu ku sharciyaynaya bixikma wuxuu abuuraayana wuxuu ku abuurayaa bixikma wuxuu samaynayana wuxuu ku samaynayaa bixikma wallaahu allah yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalo ayuu doonayaa kararahu wuxuu u soo labagoor celiyey liyabniya calayhi si uu ugu dhiso bimacnaa ugu cadfo wayuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaati waxay doonayaan kuwii shahawaadki iyo waxa nafuhu jecel yihiin raacayay waxay doonayaan alyahuud wanasaara tafaasiir kala duwan baa lagu fasiray aladiina yatabicuuna ashahawaat culammada qaar waxay yidhaahdeen waa yuhuudiya nasaarada culammada qaarna waxay waa majuuska culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa gaalada caammatan culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa kuwa markaa zunaadda ee sinaysta calaa kulli xaal inta mid walba waa soo gelaysaa tafaasiirtaasi waxa weeye waa min baabi ikhtilaafi tanawuc ikhtilaafka salafka ay isku khilaafaan tafsiirka waxay u badan tahay oo haalibkeedu tahay sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba ku sheegay muqadimatun fii usuuli tafsiir min baabi ikhtilaafi tanawuc laa min baabi ikhtilaafi tadaaddi ikhtilaafu tanawuc weeyo yacni markaa aayad caam ah oo lafdigeedu caam yahay ayaa macaanidii soo gudagelaysay wax ka mida ayaa qaarba ay tilmaamayaan suuro ka mida waxaa la yidhaahdaa waa tafsiir bilmithaal waa in tusaale wax lagu fasiro loogama soo jeedo in markaa lagu gaar yeelaayo oo hadday qolo sheegtay yuhuuddiya nasaarada weeye waxaa loo jeedaa waa ka mid hadday qoro sheegtay mushrikiinta weeye waxaa loo jeedaa waa ka mid haddii la yidhaha waa majuuska waa ka mid haddii la yhaha waa zunaadda waa ka mid haddii la yhaha waa fasaqada kale waa ka mid yacni markaa inta mid walba waa soo gelaysaa marka lafdiga caamkii muxuu noqonayaa ilaa adawaadka cumuumkay ka mid tahay aladiine adawaatulcumuumkay ka mid tahay aladiina yattabicuuna ashahawaat yacni cid kastoo shahawaadka raacaysa si kulliya ha u raacdo sida gaalada ama si jus'iya ha u raacdo sida fasaqada zunaaddu ka mid yihiin waxay doonayaan oo jecel yihiin am tamiilu maylan cadiima inaa iilataan maylan iilad cadiiman weyn inaa iilataan bay doonayaan oo xaqa ka iilataan tacdilu can ilxaqi xaqa a ka iilataan maxaa ku iilanaysaan birtikaabi maa xarama calaykum birtikaabi maa kii imaatinka lala imanaayo waxaynu isugu qabanaynaa oo birtikaabi maa loo odhanaya waa mudaaf iyo mudaaf ilayhiyo lama kala gooye marka la laqbaynayo waa la ysku qabtaa mutadaayifayn mar hadday yihiin inaad marka kala qaaddo ma aho birtikaabi aad tidhaahdo aad fasirto dabeedna aad maada haddana fasirto waxay noqonaysaa arrinka noocaasi halad birtikaabi maa sida markaa isugu idaafaysantay isugu qabo birtikaabi maa imaatinka kii lala imanaayo kii imaatinka lala imanaayo oo la fuulaayo bimacnaa lala imanaayo xarama calaykum idinka xaaraantinimay baad waa baa u taswiiro waxaa laga tilmaamayaa yacni maylku wuxuu ku dhacayo kaannahu in la yidhi suuratu lmayli irtikaabu maa xarama calaykum fatakuunuu dabeed aad noqotaan mislahum qaar iyaga la mida aad noqotaan yuriidu allahu an yukhafifa cankum yuriidu allahu allah wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fudaydiyo idiin sahlo ayuu doonayaa yusahila calaykum inuu idiin sahlo idiin fudaydiyuu doonayaa axkaam asharciya axkaamta sharciga wa khuliqa alinsaanu waxaa la abuuray aadamiga looma jeedo insaan gaara lagama tilmaamaayo asha ku jirta istiqraaqiye ahoo waxaa looga jeedaa yacni markaa insaan oo dhan ciddii ilaahay cismo siiyey ee dhowre iyagu waxay noqonayaan qaar ka hadhan bay noqonayaan wa khuliqa alinsaanu aadamiga waxa la abuuray daciifan xaala kownihi daciifan xaaluu daciif yahay baa la abuuray daciifka maxaa loo jeedaa waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa waxaanu ka sabrayn yacni markaa waxa weeye dumarka iyo waxa ku saabsan iyo shahawaadka yacni markaa waana wuxuu aqbalayaa inuu markaa dembaabo laa yasbiru can alnisaa'i waashahawaat yacni waa mid aan ka sabrayn oo aan ka adkaysan karayn dumarka iyo waxyaalaha nafuhu jecel yihiin aayadahan waxaa ku sugan in la soo celcelinaayo ilaahay inuu markaa doonaayo inuu axkaamta inoo caddeeyo inuu waddooyinkii dadkii hore wanaagsanaa ee nebiyada iyo saalixiinta ahaa waddooyinkoodii inugu hanuuniyo inuu ilaahay doonaayo inuu inaga toobad aqbalo ama toobadayna waafajiyo ama inaga toobad aqbalo inuu doonaayo kuwa markaa shahawaadkooda raacayaana waxay markaa doonayaan inaynu xaqa ka iilanay doonayaan inaynu xaqa ka iilanno iilasho weyn ayay doonayaan oo qofku hadduu xumaado wuxuu jecelaya dadku inay wada xumaadaan ya wadduu law takfuruuna kama kafaruu fatakuunuuna sawaa'a waxay jeclaysteen gaaladu inaad gaalowdaan siday u gaaloobeen si la mida inaad u gaalowdaan bay jeclaysteen oo deed ay isku mid noqotaan waxaa laga sheegay cusmaan ibnu cafaan inuu yidhi waddat izaaniyatu low zana nisaa'u kulluhun gabadha sinaysataa waxay jeclaysataa habluhu dhammaan inay wada sinaystaan bay jeclaystaan waxay jeclaysataa habluhu dhammaan inay wada sinaystaan si xumaanteedu u qarsoonto in lala wada mid noqday markaa doonayaan oo jecel yihiin gaaladuna saasoo kaley ka dhigan yihiinoo maadaamay kufriyeen oo gaaloobeen yacnii khalqigoo dhan waxay la jecel yihiin gaalnimadaasay la jecel yihin lana doonayaan lana raadinayaan marka dee in laga yeelo ma aha yacnii markaa markay doonayaan in xaqii laga iisho waddooyin kala duwan bay u marayaan mar waxay u marayaan inay markaa xumaantii xayaysiiyaan waxay u marayaan xaqii inay dhaleeceeyaan oo dacaayadeeyaan waxay u marayaan inay xataa maal ku bixiyaan yacni markaa si waxooda loo soo raaco waxay u marayaan inay markaa sasabtaan eh, ayay markaa u marayaan waxay u marayaan waqtiyada qaarkood in markaa awood iyo baragshar ay ku isticmaalaan si ay markaa xumaantooda u hirgeliyaan yacni bikulli lwasaa'il dariiq kasto ay awoodi karaan inay dadka xaqa uga weeciyaan markaa waa marayaan marka dee in laga yeelo ma aha walaa tutic ilkaafiriina waalmunaafiqiin gaalada iyo munaafiqiinta toonna ha ateecin baa allaah yidhi marka dee in la ateeco iyaga la raaco oo la daba raqleeyo dee ma aha tacaaliimta markaa shaytaaniga ay wadaanna in laga aqbalo ma aha ay waxooda ku xayaysiinayaan iyo xumaantooda ay ku faafinayaan taasna in laga yeelo ma aha xaqii waa in la ilaashadaa xaqa lagu dheganaadaa yacnii gaaladana aan loo debcin aan loo iilan aan la ateecin aan la raacin yaa yacni iyagaa la rabaa xaqa in loogu yeedho laakiin in waxa weeye yacni loo debco walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar ha u iilanina kuwii markaa xadgudbay ha u ilanina oo haddaa u ilataan naar baa idin haleelaysa waa waciid iyo goodi rukuunka iyo iilashada xaggooda loo iisha xataa la diidaya taasaa xataa la diidaya yuriidu allahu an yukhafifa cankum allah wuxuu rabaa inuu idinka fudaydiyo oo axkaamta sharcigu dhammaan waa axkaam sahlan wax yacni markaa taaqada bini aadamka ka baxsan dadka laguma kellifin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kalifi maayo karaankeedii awooddeeda mooye wax kale ku kalifi maayo waxay kari karaan unbaa dadka lagu kalifay haddii xataa mashaqo iyo dhibaata ay timaado oo mashaqo ziyaadi ay timaado waa laga fudaydiyaa ya laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura qawaacidda sharcigaay ka mid tahay yacni waajib ma jiro taagdarro laga taag darraadoo la awoodi waayey la jirkeeda haddii shayga waajibkaa la kari kari waayo yani waa la rukseeyaa ruksaa ka timaada waa la fudaydiyaa ya saas aawadeed baa shareecada waxaa ku sugan rukas badan rukas badan baa ku jira oo axkaamo badan oo yani waajib ahaa markay dadka qaarkood ku adkaadaan ama xaalado aday keensanaya ay yimaadaan yacni markaa la sahlaa hadday mara tahay iyo xanuun hadday safar tahay iyo socdaal hadday tahay waxa weeye markaa dhibaatooyin kale markaysa markaa inay yimaadaan yacni waqtiyada mashaqada yani waxa weye waa la sahlaa salaadda eeg yani salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa jambin marba siduu qofku awoodi karo ayuu u tukanayaa waa laga fudaydinaya mar walba saa ula kaalay ma aha xataa wakhtigu hadday dhibaato ku tahay oo ama xanuun ama safar ama wax la mida ah ay jiraan yacni jamci iyo kulmin baa bannaanaanaysa wakhtiga safarku maadaama maxalu mashaqa uu yahay oo meel dhibaato u yahay yani waxaa la sameeyey rafculxaraj oo in markaa salaaddii la jamcin karo iyo in salaadda la gaabiyo salaadda afar afarta ragcadooda yacni waxa weeye khawfku markuu jiro salaatulkhawf baa jirta waxa weeye waa sida loo sahlay ya safarkii soonkii xataa iyo markaa xanuunkii iyo faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa faciddatu min ayaamin ukhar in waxaweye ruqsada la qaato oo markaa dabeed markaa la afuro oo dib laga qalleeyo ayaa markaa waxaa la banneeyey yacni saasaa la baneeyey yani marka wixii mashaqo ku jirto mashaqo ziyaado ay waa la sahlaa waa la fudaydiyaa biyaha marka la waayo waa la gegabaysanayaa markaasaa waxa weeye si aan lagu tukanayaa yacni cibaadadii baa la ilaalinayaa yacni waxaa laynoo sahlay yacni meel kastaynu joogno salaaddii inay noogu ansaxayso wa jucilat lii alardu masjidan wa tahuura ummadii hore meesha cibaadada loo yacni loo gaar yeelay ee sida marka masjid oo kale ah unbay ku tukan karayeen laakiin innaga waa laynoo sahlayo waxaa la yidhi meel kastaa joogtaba arladoo dhan baa masjid inoo ah ya meel kastoo yacni aad joogtaad ku tukan karta meeshii maanic u diida mooyaane meeshii kale in lagu tukado ayaa markaa mashruuca yuriid allahu an yukhafifa cankum iraadada ilaahay loo tiiriyaa laba nooc weeyo waa iraada qadariya iyo iraada sharciya iraado qadari ah oo ta la macnaa wey iyo iraado sharciya waata raalli ahaanshaha iyo maxabadu ay ka laasimayso yacni markaa weeyaan iraada sharciya la yidhahdaa iyadana iraada sharciya ayaa la yidhaahdaa wallahu yuriidu an yatuuba calaykum iyo waa iraadadii sharciga ahayd baa laga tilmaamaya yuriidu allahu liyubayina lakum waa iraadadii sharciga ahayd wayahdiyakum sunan aladiina min qablikum yacni marka iraadada sharciga ah aayadahan iraadada ku soo yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra waxaa loo jeeda iraada sharciya xadiiskii saxiixaynka waata ku timi ruuxa gaalka aakhire lagu yidhaahdaa haddii markaa adduunyada muggeeda aad haysan lahayd cadaabka ma iskaga furan lahayd markaasuu yidhahdaa haa markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa qad aradtu minka ahwana min dalika an laa tushrika bii shay'an fa abayta ila an tushrika bii shay'a intaa wax ka sahlan baan kaa doonay kaa doonayda maxaa loo jeedaa iraadadii sharciga ahayd baa loo jeedaa wax ka sahlan baan kaa doonay waxaan kaa doonay inaad markaa allah u shariig yeeline keligii caabudo fa abayta ilaa an tushrika bihi shaya waa diidday inaad allah u shariig yeesho mooyaane wax kaleba waa diidday haakada allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil laa ta'kuluu ha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum idinka dhexdiinna ha cunina bilbaaili baail ha ku cunina sabab baatila ha ku cunina ama xaala baatil ku dheehantiin ha cunina sababyadaasii fiican ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum laakiin an takuuna ha yeeshe inay ahaato ay hiya tijaaradu ama hiya xooluhu tijaaratan ay amwaala tijaaratin xoolo tijaaro inay noqoto xoolaha tijaaro oo saadiratin ka soo fulaysa ama kaa'inatin ka ahaatay can taraadin raalli ahaansho ka ahaatay raalli ahaanshahaasoo minkum xaggiinna yacni ka ahaaday oo ay isaga raalli noqoteen yacni taas waa idin bannaanta inaad cuntaan ilaadu waxay noqonaysaa istisnaa munqatic bay noqonaysaa walaa taqtuluu ha dilina anfusakum nafihiinna ha dilina nafihiinna ha dilina laba tafsiir baa loo fasiray in la yidhaahdo walaa taqtuluu anfusakum nafihiinna ha dilina oo qof walowba adigu ha isdilin oo naftaada ha halaagin saa waa loo fasiray waana sida mutabaadilka daahirka ah macno labaadna culammadu waa u fasiraan walaa taqtuluu anfusakum nafihiinna ha dilina oo qaarkiinba qaarka kaleya inay dilin mu'miniintu waxay ka dhigan yihiin nafo keliya ay ka dhigan yihiin maadaama nafo keliya ay ka dhigan yihiin dilista qaarkood qaarka kale dilaan waxay ka dhigan tahay inay isdileen bay ka dhigan tahay hmm. faqtuluu anfusakum markii lagu yidhi qoladii reer banu israa'iil oo toobadooda lagu xidhay looma jeedin qof waliba inuu isagu isdilo muraadku ma ahayn ee waxaa loo jeeday markaa idinku isdila oo ka mutiica iyo ka caasigii ha isdilaan baa laga tilmaamaayey waayo isku nafaa mu'miniinta markaa la ictibaariyaa masalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim masalu jasadi lwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bialsahri waalxummaa sida xadiiska saxiixa ah ku soo aroortay tusaalaha mu'miniintu waxay ka dhigan yihiin sidii jir keliya ay ka dhigan yihiin xagga markaa jacaylkooda iyo isu dhimirsanaantooda iyo isu naxariisadkooda haddii markaa waxay xubin ay markaa xanuunsato jidhka kale ayay markaa yacni markaa u yeedhanaysaa ama jirkii kale ayaa markaa waxa weeye u imanaya ama ay u yeedhanaysaa tadaaca lahu saa'ir aljasadi bisahri walxuma jidhka kaley wacaysaa oo inta kale iska seexato iyadoo intanay xanuunsanayso dee ma dhacayso way la soo jeedayaan ciddii hadday kaarayso habeenkaa ka gami maayo gawse hadduu xanuunaayo ka gami maayo inta kale ha iska seexatay halkan baa xanuunaysa un ma ah mu'miniintu saasoo kale waa inay isu damqadaan isu naxariistaan nafe keliyay ka dhigan walaa taqtuluu anfusakum nafihinna ha ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday bikum raxiima idinka mid idin naxariis badan ayuu ahaaday waman yafcal dalika cudwaanan wa dulman fasawfa nusliihi naara waman yafcal daalika ku kasta oo kaa la soo sheegay sameeya cudwaanan xaaluu xadgudbaayo sameeya wa dulman iyo xaaluu markaa dulmi samaynaayo sameeya ama cudwaanan ay licudwaanin wa dulmin xadgudub iyo dulmi daraaddii u sameeya fa sawfa nusliihi wakhtigii dambaanu gelin doonnaa oo ku gubi doonnaa naaran naar waa naar cadiima ah wa kaana dalika cala allaahi yasiira wa kaana daalika wuxuu ahaaday kaa la soo sheegay kaasi wuxuu ahaaday cala allaahi yasiira in naartaa lagu guboo la geliyaa cala allaahi yasiira allah mid u sahlanoo u fudud ayuu ahaaday yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa taakuluu amwaalakum ha cunina xoolihiinna baynakum idinka dhexdiinna ha ku cunina bilbaaili sabab ha ku cunina bilxaraami xaaraan ha ku cunina fi sharci sharciga lagu xaaraantinimeey karibaa sida ribada iyo walghasbi yacni markaa xoog in lagaga qaado cid oo laga dhaco khasbigu waa in xoog cid lagaga qaado bilquwa marka ribada iyo qasbigu waa tusaale waxaa laga tilmaamayaa sabab kastoo xaaraan aha ku cunina hadday ribo tahay hadday markaa sariqo iyo tuugo tahay hadday khiyaano tahay hadday qasbi iyo boob iyo dhac iyo xooga ah in lagaga qaado ay tahay hadday laaluush tahay haddii waxyaalo iibkeedu xaaraan yahay wax lagaga iibiyo hadday tahay hadday markaa khamaar tahay sabab kasta oo xaaraan ah baa soo gelaysaa marka ka riba waalghasbi wa misaalun laysa ilaa waa tusaale maaha in lagu koobaayo yacni wax ka mida xoolihii xaaraanta lagu cunayaa la tusaaleeyey ya shay kastooo sabab kastoo baatilo lagu cunaa cumuumkuu soo gelaya ribaduna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha xaaraannimadeeda aadka aadka u adag tahay bay ka mid tahay waatii xadiiskii ku soo aroortay dirhamu riban yaakuluhu arajulu wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittatin wa halaasiina zanyah xadiis xaakim wakayruhu soo wariyeen sheekh albaanina saxiixinaya wuxuu tilmaamayaa hal dirham oo ribo ah oo uu ninku cuno isagoo garanaya inay ribo tahay allah agtiisa waxay ka daran tahay lix iyo soddon goor oo zina la sameeyey hadda waa hal dirham maxay ka daran tahay lix iyo soddon goor oo la sinaystay ka daran tahay zinada quray ka daran tahay lama odhan ya bal lix iyo soddon jeer oo la sinaystay ka warran hal dirham oo ribo ah oo ribonimo iyadoo loo garanayo la cunaa ka daran bal waxaad ka warrantaa markaysagaa markay noqoto yacni kumaan kun markaa ribo ah ama boqolaal kun oo ribo ah ama markaysaa markaa malaayiin ribo ah markay noqotona ka warran ya ilaa an takuuna tijaaratan ay laakiin an takuuna ha yeeshee inay ahaato tijaaratan tijaaratun iyo tijaaratan baa labadaba la akhriyey waa laba qiraa'o sabci ah tijaaratan marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa ilaa an takuuna inay noqoto mooyaane tijaaratan alamwaalu xooluhu amwaala tijaaratin waa tafsiirka uu dambaysinaayo jalaalayinku nasbada ayuu dambaysinaya waayo asal waxa u ah rafcada qiraa'ada rafcada ayaa jalaalaynka u asalaa sidaas aawadeed buu qadimay tii rafcada ta nasbadu maxay noqonaysaa ee musxafka inoogu sugan ilaa an takuuna inay noqoto mooyaane takuuna ayaa waxay noqonaysaa naaqisa tijaaratan alamwaalu xooluhu amwaala tijaaratin xoolo tijaara inay noqoto mooyaane marka calaa haada marka sidaa lagu fasiro waxay noqonaysaa istisnaagu mutasil oo markii hore maxaa munqatic loo yidhi waxaa munqadic loo yidhi xoolaha dhexdiinna ha ku cunina sabab baatila tijaaradii dee xoolo maahay waa baayac mushtar waa farsamadii la samaynaayey xoolaha la rogrogayey ee daatadii xoolaha ma aha waa tasaruf ku tacalluqaya xoolaha saas aawadee almustasnaa yacni markaa ma soo gudagelaayo mustasnaa minhuga ee waa ka baxsan yahay ya waayo waxaa la sheegay waa amwaal waxaa la soo reebayaana waa macno amwaasha ku tacalluqaan amwaasha lafteedii ahayd tijaaradu waa rogroga xoolaha la rogrogayo marka rogroga xoolaha la rogrogayo la sii iibinayo la soo iibsanayaa xoolaha laftoodii maahae waa macno xoolihii ku tacalluqayo tasarufa idan sidaas aawadeed ma soo gudagelaayo mustasnaa minhuga marka munqatic buu noqonayaa laakiin sida markaa sheekh hadda u dhigay ilaa an takuuna alamwaalu amwaala tijaaratin dee waxay noqotay taqdiirka uu qadaray mutasil buu noqday oo amwaalu tijaara markay noqoto amwaalu tijaara amwaashay ka mid tahay waa qayb amwaasha ka mid ah idan wuxuu noqonaya istisnaagu maxay mutasil buu noqonaya calaa haada marka la fasiro wuxuu noqonayaa laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaail ha cunina markaa xoolihiinna ha cunina baynakum idinka dhexdiinna ha ku cunina bilbaaili sabab baaila ha ku cunina ilaa an takuuna tijaaratan ay ilaa an takuuna alamwaalu amwaala tijaaratin taqdiirkaa marka la qadaro uu shaykhu qadaray mutasil buu dib ka noqday inay xooluhu noqdaan mooyaane xoolo tijaaradeed noqdan mooyaane si kale ha ku cunina xoolo tijaaradeed inay noqdaan mooyaane marka amwaasha marka laga eego waxay noqonaysaa mutasil laakiin marka baatilkii waa laga saaray oo dee baatil noqon mayso xoolo tijaaradeed hadday noqoto oo weliba taraadi ku soo baxay yani marka waxa weye waa laga saaray laakiin culamada qaarkood hadday taa markaa nasbada lafteeda munqatic ka dhigaan waxay leeyihiin e, baatilka noocii lagu cunay ayaanu soo gelayn oo way xoolihii way ka baxayaan baatilka kii lagu cunay wuu ka baxaya laakiin culamada qaar baa waxay yidhaahdeen yani maadaama tijaaradii qabni iyo wax soo geli karaan waxaa la ys odhan karaa nooc baa halkaa ku jira yani marka waxbaa soo geli karaa calaa kulli xaal markay tahay waxa weeye marfuuco ay tahay ilaa an takuuna waxay noqonaysaa takuuna inay noqoto taamma ay noqoto taamma ay noqoto marka culamada qaar cala kulli xaal way ka dhigayaan munqaic marka waxa weeye munqaica marka laga dhigo labada weji mid walba markay tijaaratun tahay iyo markay tijaaratan tahay laakiin an takuuna ha yeesho inay ahaato alamwaalu xooluhu amwaala tijaaratin xoolo tijaaro ay ahaato xoolaha tijaaroo saadiratin ka soo fulaysa can taraadin raalli ahaansho ka soo fulaysa minkum xaggiinna ka ahaatay wa tiibi nafsin iyo naf marka waxa weeye ku san oo ku raalli ah xaggiis mid ka soo fulaysa ay ahaato falakum an taakuluuha waxaa idiin sugnaatay inaa cuntaan markay tahay waxa laakiin an takuuna ha yeeshe inay dhacdo ama xasisho tijaaratun tijaara ay xasisho tijaaradaasoo can taraadin ay kaa'inatun can taraadin saadiratun ama kaa'inatun saadira waxaa ka fiican kaa'inaa ka fiican oo kownka caamka ah in la qadaraa ka fiican kown khaasah kown khaasah marka xaajo keensanaysaa saadira ma jirto oo kaa'ina markaysaga haddii la yidhaahdo waa la macnaa saadiradii ilaa an takuuna laakiin an takuuna ha yeesho inay dhacdo ay taqaca dhacdo ama xasisho tijaaratun tijaaro taqaca muxuu u yidhi markay tijaaratun marfuuco tahay takuuna waxay noqonaysaa taamo oo kaanada taammada ahi marfuuc bay ku kaaftoontaa waduu tamaamin maa birafcin yaktafi ka tamaamka u saaxiibka ahi marfuuc buu ku kaaftoomaya yacni markaa waxba khabar ma qaadanayo ma nasbisanaayo marka maxaa loo fasiraa waxaa loo fasiraa yani takuuna bimacnaa taqaca ama taxsula yani inay xasisho ama dhacdo ama tuujada yani la helo tijaaratun ha yeeshe inay dhacdo ama xasisho tijaaratun tijaara xasisho tijaaradaasoo saadiratun ama kaa'inatun ka ahaatay ama ka soo fushay can taraadin raallihaansho ka soo fushay minkum raallihaanshahaasoo xaggiinna ka ahaaday watiibi nafsin iyo naf markaa waxa weeye markaa yani kusan oo raalli ku ah ka soo fushay falakum an taakuluuha waxay idiin bannaan inaa cuntaan marka laba qiraa'a ku suganoo tijaaratun oo marfuuca ah qiraa'o rafca ah wa fii qiraa'atin binasbi qira'a kalena waxaa ku sugan nasba ku sugan tijaaratan macnaahanna waa isu tegaysa walaa taqtuluu anfusakum ha dilinannafihiinna biirtikaabi maa yu'addii ilaa halaakiha ha ku dilina biirtikaabi maa kii inaad la timaadaan yu'addii keensanayoo sababaaya ilaa halaakiha nafuu inay halaagsamaan keensanaya ayan kaan wuxuu doonaba ha ahaado waxaa halaagga keensanaya fi dunya adduunyada gudaheeda halaag ku keensanaya aw ilaakhirati ama aakhiro gudaheeda halaag ku keensanaya oo bimacnaa yacni adduunyada waxaa u dhimataan oo ku halaagsantaan ha la imanina aakhiro waxaa ku halaagsantaan oo laydinku cadaabana ha la imanina oo haddii qofku adduunyada isku dilo aakhirana sidii buu isu dilayaa waxaa lagu ciqaabayaa inuu sidii isu dilo si axaadiista aynu sheegi doonnaa tilmaamayaan biqariinati ina allaha kaana bikum raxiima waxaa sidaa loogu fasirayaa biqariinati amaaradda ama calaamadda ee ah hadalka ka dambeeya ina allaha kaana bikum raxiima allah wuxuu idinka idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday fii mancihi lakum min dalik diidmada uu arrinkaa idiin diidaayo allah waa idiin naxariis badan yahay oo tudhaale iyo naxariis ayuu marka allah idiin samaynayaa waman yafcal daalika ku kastoo sameeya daalika ay maa nuhiya canhu waxa laga reebay ama maa nahaa canhu waxa allah reebay nuhiya iyo nahaa labada waa loo dabdiyaa cudwaanan xadgudub daraaddeed yacni u sameeyo tajaawusan lilxalaal gudbis uu xalaasha ka gudbaayo xaaraanta u gudbaayo daraaddeed u sameeyo ama xaaluu ka gudbaayo mafcuulu lahu laga dhigo ama xaal xaalun xaal marka la yidhahdana waxay noqonaysaa cudwaanan xaal marka waxa weeye aa xadgudbaysaan wa dulman iyo xaalaad dulmi samaynaysaan dulmiguna xadgudubkiibuu markaysaga markaa muraadif la yahay marka iska tawkiid baa loo keenay markaa tawkiid lagu sii adkaynaayo ayaa loo keenay ta'kiidun markaa ka hore haddaad xaal ka dhigto cudwaanan dulmanna xaal baad ka dhigaysaa haddaad mafcuul lahu ka dhigtana mafcuul lahu baad isagana ka dhigaysaa fa sawfa nuslihi waxaan gelin doonnaa nudkhiluhu waxaan gelin doonnaa naara naar naartaasoo yaxtariqu fiiha uu ku gubanaayo wa kaana wuxuu ahday daalika kaas la soo sheegay oo ah markaa in la naarayo cadaabka la gelinayo cala allaahi yasiira allah mid u sahlan oo u fudud buu ahaaday hayinan mid u sahlan ayuu ahaaday allah wuxuu inoo sheegayaa xoolaha inaan lagu cunin baatil sabab kasta oo aan sharci ahayn oo xoolaha lagu cunaabaa waxay noqonaysaa mid nahyiga soo gudagelaysa farsamo kasta ha noqoto khiyaamo ha noqoto qish ha noqoto ribe ha noqoto dhac boob ha noqoto tuuga ha noqoto ha noqoto laaluush ha noqoto yacni waxyaalo yacni xaaraan oo la iibiye ha noqoto yacni kullu daalika waxay soo gelayaan xoolihii dadka baatil lagu cunaa dadka qaar waxay sameeyaan yacni inay markaa yidhaahdaan yacni markaa faa'iidaannu markaa ku siinaynaa ee xoolaha markaysaga noo dhiib oo waxaad markaysaa bil walba qaadanaysaa intaasaad qaadanaysa yaa intaasoo lacaga soo dhigo bishii kasta intaasaad qaadanaysaa aad helaysaa xoolahanna waa ku shaqaynaynaa ariiqada noocaasi waa ariiqa xaaraanaan bannaanayn si kastaha loo dhigo wuxu hadday tijaaro tahay faa'iide go'an iskama yeelato khasaariya faa'iday ka dhaxaysaa laakiin faa'idaad iska guranaysaa oo waxa weeye markaa mar walba lagu siinayaa wax go'an markaysa marka aad iska qaadanayso aad iska helayso yacni bil walba intaasaannu ku siinayna qof walba ya caynkaa la yska yidhaahdo oo yacni markaa dadkana loogu sheego beenbeen markaysa xoolihii waa lagu shaqaynaya yacni waxaasay soo saareen oo markaa waxa weeye laga shaqaynayaayo waxay faa'iidadu soo baxdaan nisbe yeelanaysaana aan ahayn waa tariiqo markaysa waxaa qaldan weeye dad fara badan baa xoolahooda lagu dhacaa waxaa markaa hore la siinayaana waxa weeye waxoodii baa markaysaa markaa wax ka mida la siinayaa ama xoolo dad kalea la siinayaa waxay soo gelaysaa laa taakulu amwaalakum baynakum bilbaatil xoolihii dadkoo baatil lagu cunaayo noocaasay soo gelaysaa nooca laynaga reebaayo ayay ka mid tahay markas muddo sidii ku wadaan oo ay marka waxa weeye dad badan lacagta ka guraan oo marka waxaweye xoogaa sumcada ay yeeshaan oo hir galaan ay marka dambe wixii la goosanayaan adhow baa la odhanayaa xoolihii waa naala dhacay ya marka horeba dariiqo qaldan baa ku socoteen oo xaaraan ah oo aan bannaanay oo waxa weeye markaa dadka xoolahooda inaad ku gurataan aad rabteen tii marka waxa weeye aa markaa yacni laydinku ballanqaaday ayuunbaa dee idinkana laydisii khiyaameeyey ya waa xoolihii dadkoo baatil lagu cunaayo weeye yacni kasab wanaagsan dadku waa inay ka shaqaystaan oo xalaal ah waddooyinka qaldan ay iska ilaaliyaan yacni in markaa la yidhahdo xoolihii yacni markaa dulsaar markaysagaa dadkii loo saaro inta markaysagaa did doon laga amaahdo la yidhaahdo markaysa waxaa faa'idan hadhow kuu soo celinaynaa ama dulsaar baad helaysaa waa ribadii markaysa markaa weeyi ribadii bay markaa gelaysa waxyaalaha qaarkood gharar bay noqonayaan kedin waxyaalaha qaarkood waxay noqonayaan dadka xoolahoodiiyo markaysa marka waxaan qaarba qaar marka waxa weye la cunsiinayo kuwa kalena markaysaga laga cunaayo waxyaalaha noocaasoo dhan waa in aad iyo aad laysaga jiraa dariiqooyin marka badan oo qaldan baa jira kasabka xalaasha abaa ah qofka ku filan ilaahay waa inuu ka baryaa markaysa markaa kasab xalaala waana inuu dariiqo saxan markaysaga uu maraa laakiin marka waxa weye waxyaalahaas jiifow jaq yacni marka waxaa loo bixiyey waxa weeye waa wax qaldan weeyo xaaraanaan bannaanayn jiifowjaqda ah ha layska ilaaliyo aad yo aad halaysaga laysaga jiro aad yo aad arrinka noocaas ha jiro waxyaalihii xaaraanta ahna waxa dhacda in magacyo kale loo bixiyo sida laaluushkii oo kale yani markaa loo bixiyo hawlfududayn ama markaysaa markaa caano ama wax la mida magacyo markaa lagu magacaabo waxyaalaha noocaasa yani weeye ma xalaalanayso magaca in la beddelaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu nacdalay laaluushka cidda bixinaysa iyo cidda qaadanaysaba lacana rasuullahi sala allahu alayh wasalam aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahiday ribada waa nacdalay ka bixiya iyo ka qaadanaya mid walba waa nacdalay iyo ka karaaniga ka qoraya laaluushka laftiisana saasi leeg weeye lacana rasuululahi sala allahu alayh wasalam alraashiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nacdalay alraashiya ka laaluushka bixinaya waalmurtashi iyo ka laaluushka qaadanaya yacni mid walba nebiga calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay dembigana haddii nacdali ku timaado wuxuu ka mid yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay ya dembiyada kuwooda waaweyne kabaa'irta ah ayuu ka mid yahay lidunuubtu kabaa'ir iyo sakhaa'ir bay u qaybsamaan aayadda soo socotaana waa tilmaamaysaa dembiyadu inay kabaa'ir iyo yani markaa hayru kabaa'ir inay u qaybsamaan in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum nusuus kalena waa sheegaysaa aayad qur'aana iyo axaadiis nabowiba ay ka mid yihiin yacni marka adilo kalena waa tilmaamaysaa aayado qur'aana ku soo arooray dembiyadii kabaa'ir iyo saqaa'ir inay u qabsamaan wa kadalika axaadiista nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa ku soo aroortay oo nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam dunuub kabaa'ir inay jiraan waa sheegay marka kabaa'irtana waa laynooga digay marka waxa weeye dembi kabiiraa weeye dembiyada nacdashu ku timaadaa ee sharcan lagu nacdalay cidda la timaadaa wuxuu ka mid yahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ayuu markaa ka mid yahay saas aawadeed waa in markaa waxay waddooyinka qaldan oo dhan aad iyo aad la ysaga jiraa oo aad la ysaga ilaaliyaa waayo xoolaha xaaraanta ah qofku markaysa markaa hadduu cuno waa fasahaadinayaan diinkiisina waa ka fasahaadinayaan waxaana xadiis ku soo aroortay kullu jismin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jidh kasta oo yacni xaaraan ku baxay xaaraan ku cayilay xaaraan ku weynaaday xaaraan ku koray yacni markaa fannaaru awlaa bih naarta ayaa u xaq leh ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka fasaad kale ayay sababaysaa diin xumo ah oo waxa weeye qalbigiisu inuu xumaado yacni marka diinkiisu xumaado tadayunkiisu xumaado yacni markaa ayay sababaysaa yacni ribaduna si gaaray uga sii xag jirtaa oo cidda ribada marka waxa isticmaashaa ribada markaa daa'imta waxay culammadu yidhaahdeen waxaa lagu yaqaanaa khaatimadiisu inay xumaato khaatimadiisu inay xumaato ayaa markaa lagu yaqaanaa waxaa kaloo aayadda ku sugan ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum yacni markaa tijaaradii inay raalli ahaansho ka soo fusho ayaa inay sharti tahay aayadda laga qaataa taraadi inuu markaysaga labada darafba inay isaga raalli yihiin taraadin waa maxay taraadin waxa weeye waa labadii daraf oo labaduba isaga raalli ah inay wax kala iibsadeen yacni saasay ku saabsan tahay saas saasay ku saabsan tahay aayaddan culammada qaarkood waxay ka dariishadeen marka wax la kala iibsanaayo yacni siiqo qabuul iyo markaa iijaab ah in la shartinayo siiqadii inay sharti tahay oo qabuul iyo iijaab uu sharti yahay yacni marka ayay culammada qaar kala baxeen sida imaamu shaafici oo kale oo markaa yidhi yacni markaa tacaatigu kuma filla in laysu dhiibaa keliya kuma filla yacnii allahumma ilaa bacd alfuqahaa waxay ka reebeen hadduu shaygu yahay marka waxa weye min alashyaai alyasiira waxyaalaha iska sahlan ee iska yaroo kale markiisa hadduu yahay yaan qiimo badan lahayn ya tacaadigi waa iskaga filan yihi waa la ruqsaynaya waa la sahlaya laakiin haddii kale laabudda min asiiqa qabuul iyo iijaab waa in lala yimaadaa intaasaan kaa siiyey iyo waan kaa siistay waa inay markaysa markaa la yidhaahdaa oo lagu dhawaaqa ee ficilka keliya aanu ku fillayn inkastoo madaahibta kale qaarkood ay leeyihiin tacaadigu yacni maqaamkii taraadiga waa fulinayaa oo taraadigii odhaahda keliya ku xasili maayo ima bilqowli wa ima bilficli taraadigu wuxuu ku dhacayaa ama odhaahda ama ficilka mid walba ayuu taraadigu ku dhacayaa yacni waxa weeye laakiin maadaama yacni markaa ficilkii ixtimaalaad geli karaan ayaa markaa waxa weeye yacni culammada qaar u adkeeyeen oo yidhaahdeen waxa weeye markaa taraadigii maadaamuu khafi yahay oo raallihaanshuu wuxuu ka dhacaya dee qalbigu ka dhacaya qalbigiina waa qarsooyi qalbigii maadaamuu qarsoon yahay manaadka uu xukunka ku xidhmayaa wuxuu noqonayaa odhaahduu markaysagaa noqonaya bay yidhahdeen yacani odhaahdaasina waa qabuulkiiyo iijaabkii waa qabuulkiiyo iijaabkii waxaan maqlo sheeko ku maqlay wadaad reer burcaa ayaa waa hore dukaan buu markaysagaa yani furtay markaasaa waxa weeye mas'aladan yacni markaa siiqada in marka dee qabuul iyo iijaab la shartinayo ayuu dee fiqigii shaaficiye ku dhigtay markaasaa qof kastoo wax ka iibinayaba intaasaan kaa siiye waa kaa siistay dheh intaasaan kaa siiye waa kaa siistay dheh intaasaan kaa siiye waa kaa siistay dheh mid walba waa ku yidhaahdaa wuxuu xaqiijinayaa yacni siiqadii qabuulkiiyo iijaabkii ya saasaa la soo naqliyey calaa kulli xaal madaahibta qaar waxay leeyihiin tacaatigu waa ku filanya tacaatigu waa maxay shaygii buu qofkii baayaco wuxu uhi war ruuxa maxaad siisaa wuxu uhi intaasaan siiyaa ama wuxuu yidhi waa imisa waa intaa dabeedna ma hadlin jeebkuu isbaaday oo lacagtiibuu soo saaray waa u dhiibey kii kalena shaygiibuu soo qaaday isaguna waa u dhiibey waa tacaadi waa isu dhiib afkana lagagama dhawaaqin tacaadiga la sheegaya waa taa weyi marka ficilka caynkaasee isu dhiibka ah ee isna lacagtii uu dhiibaayo isna alaabadii loo dhiibaayo maqaamkii taraadiga ma fulinaysaayo ma ku filan tahay mise waxaa shardiga odhaahda in lagu dhawaaqo ya aliijaab walqabuul in lagu dhawaaqaa shardi ah marka waxaa weeye shaaficiyadu waxay yidhaahdeen waxaa shardiga in lagu dhawaaqo waxay ka istinoodeen oo ka reebeen fil ashyaa'i taafiha ashyaada liidatee iska yar yacni nacnac iyo dee markaysaa wax yaroo caynkaasoo kaleo aan qiimo badan ahayn marka la iibinaayo tacaadigu waa iskaga filan yahay bay yidhahdeen ya laakiin haddii markaysaa wuxuu yahay wax markaa waxa weeye qiimale hadduu yahay laabudda min asiiqa siiqadii waa lagama maarmaan bay yidhahdeen laakiin madaahibta kale waxay leeyihiin tacaadigu yani markaa maqaamkii hadalka waa buuxinayaa oo qofka taraadigii labada taraf sida odhahda loogu ogaan karo ayaa ficilkana loogu ogaan karaa oo loogu garan karaa ah, dadku waa khilaafeen Ah, marka curfi bay noqotay walcurfu muxakam ah, sheekh cabdiqaadir fatwadiis waa maqlaysaan wuxuu leeyahy dadku camal ahaanba waa u khilaafeen taasoo yacni dhammaan waxay ku macaamilaan isu dhiibkaas bay isku macaamilaan taas bay ku macaamilaan yacni curfiguna waxa weeye waa waa muxakam yacni waa ugu yaro baritaara waa yahay waman yafcal dalika cudwaanan wa dulman daalikada culammada qaar waxay u celiyeen wixii la reebo o dhan sida marka hadda tafsiirka jalaaliinka inoogu sugan maa nahaa ama maa nuhiya canhu marka waxaa macnuhu dhacayaa waxyaalaha manhiyaadkee la reebay oo dhan in laga tilmaamaayo kaasi waa tafsiir culamada qaar baana ku fasiray waana sida ibnu jariir wakhayruhu ay ku fasireen tafsiir kalea jiro odhanaaya waman yafcal daalika waxaa laga tilmaamayaa kan ugu dambeeyo ah qatliga oo maadaama marka waxa yani qatligu ugu dambeeyey walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima yani waxaa laga tilmaamayaa qatliga in looga jeedo maadaamuu yahay aqrabu madkuur isagu ku dhacaya culamada qaarna way ka camimeen oo waxay yidhahdeen manhiyaadka in laga tilmaamaayo laba shay waayo nahyiya aayadda ku sugan laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbatil iyo walaa taqtuluu anfusakum marka maadaamay sidaas tahay ismu ishaaruhu wuxuu ku dhacayaa manhiyaadko dhan ayuu ku dhacaya waa yahay aayadda waxaa ku sugan walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima laba tafsiir baana ku jira saynu soo sheegnay oo in laga tilmaamaayo qaarkiinba qaarka kale yaynay dilin oo mu'miniinta haddaad tiina isdilina sidaa waa lagu fasiray wejigeedana waa caddaynay wejiga labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo in laga tilmaamaayo qof walba in loo diidaayo naftiisa inuu dilo ama wax dil keensanaya uu la yimaado farsamo kasta uu isku dilaayo ayaa loo diidaya oo qofku naftiisa inuu dilaa uma bannaana waciiddo iyo goodiyaana ku soo arooray si toosa ah hadduu isu dilaayo iyo shay sababaaya dil u sababaya inuu la yimaado aan la amrin waxaa soo aroortay camr bnulcaas aayaddan inuu deliishaday camr bnulcaas waxaa dhacday isagoo safar ku jira oo ciidan sariya ah oo u madax yahay la socda habeenkuna aad u qabow yahay ayaa ixtiraam ku dhacay hurdadii ayuu ku riyooday biyaa ka yimi maydh baa ku waajibtay salaaddii subax waa wakhtigeedu yimi qabowguna aad buu u darayey meel cidla'ana waa maraya wuxuu is yidhi haddaad biyaha ku maydhato waabaad u dhiman doontaa buu is yidhi daaad muu maydhannin oo janaabadii kama maydhan ee waa gegebaystay ciidda ayuu ku gegebaystay ama ku boodhaystay kolba sidaad u taqaan kadibna salaaddii kooxdii uu watay ayuu tujiyey iyaguna salaaddii waa ku xidheen nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ogaaday inuu markaas sidaas sameeyey markaasuu yidhi asallayta biasxaabika wa anta junub camarow asxaabtaadiima waxaa tujisay adoo janaabo qaba waa camr bnu caas markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi innii samictu allaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima rasuulka ilaahay oo waxaan maqlay ilaahay oo odhanaya walaa taqtuluu anfusakum nafihiinna ha dilina ina allaha kaana bikum raxiima allah wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badne nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qoslay walam yarudda calayhi shay'an waxna kuma celin waa u taqriiriyey xadiiskana sunankaa soo wariyey sunanka abi daawuud buu ku sugan yahay ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeen marka waxaa laga qaadanaya walaa taqtuluu anfusakum yacni xaalka uu maydhashada uu maydho uu u dhimanayo inuu maydhaa walow maydhaasi haba ku waajibtee inay soo gelayso walaa taqtuluu anfusakum dilkii nafehe la diidaayey inay soo gelaysaa laga qaadanaya waayo nebigu fahamka waa u taqriiriyey camr bnu alcaas taqriirka nebiguna sala allahu alay wasalam waa xuja mar hadduu camr bnu caas uu nebiga u sheegay nebiguna arrinkii uu markaa uu maqlay oo dhegaystay kadib uu markaa qoslay ama yani markaa dhoolla caddeeyey waxna aanu ku celin macnaheedu waxay tahay ficilkaad samaysay waa saxnaa waayo nebigu waa inkiri lahaa hadduu shaygu qalad yahay waa caddayn lahaa oo shareecada inuu caddeeyo waajib ku ah waa yahay marka dilkii tooska ahae qofku naftiisa dilaayey iyo shay sababaaya dilka u sababaya mid walba in loo diidayaa ka dhalanaysa xaaladda qabowga uu dhimanayana wuxuu biyihii ku diirsada iyo wuxuu markaa waxaweye qabowgii ka gala midnaba aanu haysanna inuu markaa eh, maydhaa xaaladdaa way ka dhacaysaa waxay noqonaysaa inuu markaa gagabaystay noqonayso dabeedna uu saa ku tukada waxaa soo arooray waciiddaa soo arooray axaadiis nebiga sala allahu alay wasalam ka soo aroortaa jirta oo tilmaamaysa qofka naftiisa shay ku dilaa aakhiro in shaygii uu isku dilaayo isagoo naarta jahannamo ku sugan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qatla nafsahu bixadiidatin faxadiidathu biyadihi yatawaja'u biha fii baطnihi fii naari jahannama khaalidan mukhalladan fiiha abada yacnii ku kastoo naftiisa bir ku dila hadday toorri tahay hadday middi tahay hadday soor tahay hadday seef tahay hadday bir kale tahay bixadiida siyaaqu shartay ku sugantoo cumuum bay faa'iidaynaysa faxadiidatu biyadihi yatawajahu biha fii baطni birtiisii gacantay ku sugantay birtii uu isku dilay markaasuu waxa weeye caloosha iska gelinayaa naarta jahannamo gudaheeda isagoo ku sugan khaalidan mukhalladan fiiha abada xaaluu ku waarayo naarta gudaheeda abadan ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman shariba summan faqatala nafsahu fahuwa yataxasaahu fii naari jahannama khaalidan mukhalladan fiiha abada nebigu wuxuu kaloo yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kasta oo sun caba oo naftiisa ku dila yacni suntaas ayuu nuugayaa oo markaa qurqurinayaa naarta jahannamo gudaheeda xaaluu ku waaraayo naarta jahannamo gudaheeda khaalidan mukhalladan fiiha abada waman taraddaa min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataraddaa fii naari jahannama khaalidan mukhalladan fiiha abada kii buur iska soo tuura oo naftiisa ku dila nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fahuwa yataraddaa fii naari jahannam naarta jahannama buur ku taalluu iska tuurayaa xaaluu ku waaraayo naarta jahannama gudaheeda xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey oo isku waafaqay min xadiisi abi hurayra waxaa kaloo xadiis kale ku soo arooray oo saxiixaynka ku sugan min xadiisi saabit bni daxaak in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qatala nafsahu bishayin fi dunya cudiba bihi yowma alqiyaama ku kastoo naftiisa shay ku dila adduunyada gudaheeda cudiba bihi shaygii baa lagu cadaabaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame bukhaariiyo muslim baa soo wariyey waxaa kale uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida riwaayada muslim ku soo aroortay waman dabaxa nafsahu bishayin dubixa bihi yowma alqiyaama ka naftiisa shay ku gowraca shaygaasaa lagu gowraca maalinta qiyaame muslim baa saxiixa ku soo wariyey axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa qofkii naftiisa dila oo si badrheedha u dilaa inuu aakhirana sidii naarta gudaheeda isugu dilaayo saasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam lamana kala farqin waxa uu isku dilaayo noocyada xadiiska hore sheegay bixadiidatin iyo summan iyo min jabalin taraddaa min jabalin kullu dalika waa tusaalayaal waxaa laga tilmaamayaa wax kastou isku dilo naarta gudaheedu wixii sidii isugu dilaya xadiiska kaleana cumuumka sii caddaynaya waman qatala nafsahu bishayin fi dunya cudiba bihi yowma alqiyaama bishayin shay kastaa soo gelaya nooc doonaba ha noqdo waxaa la sheegay ha noqdo wax kale ha noqdo hadduu qarax isku dilo yacni saasuu isu qarxinayaa marka waxay noqonaysaa qofku naftiisa si badrheera inuu isu dilaa inaynay marnaba u bannaanayn waxaa ka hadhaya uun wixii khata'an u dhaca oo haddii isagaan islahayn isdil ay dhacdo inuu isdilo khata'an oo xabaddiisii baa ku qaraxday ama yacni markaa soorkii ama mididii ama seeftii u sitay ayuu markaysa markaa waa dhacay dabeedna markaa waxa weeye iyadii baa gashay isagaana hayaa khata'an bay u dhacday ama xabaddiisii baa ku qaraxday wixii khata'an u dhacaa yagu waa ka hadhan yihiin oo ummaddan khata'a loo qaban maayo waxaa u daliila adilada caamka iyo daliil khaasa mid walba adilada caamkii daliil bay u tahay rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ducada mu'miniinta uu allah sheegay inay ku ducaysanayaan allahna sheegay nabiguna sheegay calayhi salaatu wasalaam allah inuu ka aqbalay xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey qaala allahu qad facaltu ilaahay wuxuu uhi waa yeelay oo wixii khata iyo nisyaana idiin qaban maayo waa ducaa maqbuula binasi alxadiis waxaa kaloo u daliila daliil kale caamka ah walaa junaaxa calaykum fima akhta'tum bihi walaakin ma tacammadat quluubukum dembi kuma qabtaan waxa ku khataadaan oo ku kamaadaan laakiin waxay qalbiyadiin u kasaan baa laydin qabanaya hau bareedhaan in allaha wadaca can ummati alkhaطأa wanisyaana wamastukriha calayhi daliil khaasina waa ku soo arooray oo saxaabigii la odhan jiray caamir isagoo jihaadkii ku jira ayuu is yidhi ka gaarsiiy oo gaalka ku dhufa seefta seeftiisii baa ku soo noqotay dabeedna khata'an baa seeftiisii ugu dhacday markaasaa saxaabada qaar waxay yidhaahdeen qatala nafsahu batala camalu hadda saxabadu halkay ka taagnaayaay qatala nafsahu batala camaluh naftiisii waa dilay camalkiisi waa buray waxay u qaateen xataa khata'an arrinkaasi hadduu u dhaco in waciidkii ku rumoobaayo baa cidda sidaa tidhi u qaadatay qaraabadii caamiroo murugaysan baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba man qaala dalik been buu sheegay cidda sidaa sheegtay beenta waxaa looga jeedaa waa kadibu khaa waay kadibka asalahaan maxaa la yidhahdaa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa ka waranka laga warramo wax waaqica khilaafaya ayaa kadib la yidhahdaa tacamudka looma shardiyo kadibka laakiin waciidka dembigu inuu u sugnaanayo ayaa loo shartinayaa tacamudka laakiin tasmiyada kadib lagu itlaaqayo looma shardiyo alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic kadaba man qaala dalik baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam inahu lajaahidun mujaahid lahu ajruhu maratayn yacni waxa weeye waa nin jihaadaya weeye asharkiisana yani waa helayaa oo laba ajar buu leeyihi saasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka calaa kulli xaal hadday khata'an u dhacdo waxay tahay mustasnaa min almas'ala laakiin qofkii u qasday walow haba uga jeedo ujeeddo wanaagsan ama gaalo xarbiyiina inuu ku laynayo ha uga jeedee oo uu ku qarxaayo marba naftiisa hadduu dilay wuxuu noqonayaa mid mucarad waciidka u ah oo u bandhigan waciidka iyo goodiga dembi weyn oo kabaa'irana ku dhacay wax shahaado la yidhahdo uu yeelanayaa ma jiro abadan waxa uu yahay mid waciidka u bandhigan cumuumka iyo adilada wax laga reebana lama hayo saas aawadeed dadka qaar waxay sameeyaan ama markaysaa ay banneeyaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye haddii gaalo xarbiyiina oo muslimiinta la dirirsan lagu qarxaayo iyadu waxa weye waa bannaan tahay an marka waxa weeye karaaha nolosha adduunyada la karaahiyaystay ama geerida la dedejisanaayo ama marka waxa weeye nolosha la dhibsaday waxa loo qarxayaa aynay ahayn ama waxa la ysu dilayaa aynay ahayn laakiin gaalada in nikaayo la gaadhsiiyo dhibaato la gaadhsiiyo looga jeedo yacni dariiqaasna ay noqoto dariiqa ugu sahlan ee dhibaato lagu gaadhsiin karo yacni ilaa aakhiri maa yadkuruun way bannaantay dadka qaarkood warkay leeyihiin waa war baatil aan sax ahayn daliilna aan lahayn wax daliila male adiladaa sharcigaana cumuumkeedaa la qaadanayaa daliil ka khaas yeelayaana ma jiro adilada sharcigaana in ra'yi lagu gaar yeelo oo ra'yi laga horgeeyo sax maa in la yidhahdo arrinka noocani markaa haba xumaadee maadaama ujeeddo wanaagsan laga leeyahay waa bannaanta in la yidhaahdo oo waxa weeye waa arrin wanaagsan oo qasadka la eegayaa iyo niyada sax maaha waayo waxay ku dhisantahay qaacidadii baatilada ahayd ee mikafili ninkii gaalka aha ee mikafili loodhan jiray baa qaacido baatila ah dejiyey alghaayat alxasana tubarir alwasiila muxuu yidhi miikafiili wuxuu ihi ujeeddada wanaagsani waxay wanaajinaysaa hadday mar ujeeddo wanaagsan aad leedahay iyo niyo wanaagsan waddo kastaad u martaa mushkilo ma leh waddo kastaad u martaaba waa wanaagsan tahay qasadkunbaa la eegaya ujeeddada iyo yoolka loo socdaa waa maxay ma wanaagsan yahy mise waa xun yahay hadduu wanaagsan yahay waddo kastoo loo maraa waa wanaag tan ka wareega ama ta kale ka wareega alghaayat alxasana tubariru alwasiila taasi waa baatil baatil weeye shareecada wax ku sugan ma arrin baatila waxaa la rabaa oo shareecada islaamka lagu yaqaanaa ujeeddada wanaagsan iyo niyada wanaagsan inay keligeed ku fillayn ee la rabo sida ujeeddadiiyo niyadu u wanaagsan tahay iyo yoolka la doonaya u wanaagsan yahay waddada loo marayaana waa inu noqotaa mid wanaagsan ujeeddada wanaagsan iyo niyada wanaagsani hadday sugnaato waa ikhlaasun camalka saalixana ikhlaas keliya looma shardiyo ikhlaas iyo mutaabaca loo shardiyaa man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun kii camal sameeya aan amarkayaga shareecada waafaqsanayn waa mid marduuda oon laga aqbalayn camal kasta oo sharciga khilaafsan waa marduud walow niyo wanaagsan baa ku yimaado marka waxa weeye niyadiina waa inay wanaagsanaataa camalkiina wanaagsanaada alikhlaas walmutaabaca labadu waa inay ku sugan tahay wa qasadku wanaagsanaadaa ficilkuna wanaagsanaadaa wasiiladu wanaagsanaataa wasiilada la maraya ama ficilka la samaynaya waa inuu noqdaa mid wanaagsan noqdaa oo sharciga waafaqsan dadka bidaca samaynaya dhammaan waxay leeyihiin niyo wanaagsan baanu ka leenahay bidca kastoo ay samaynayaan waxay leeyihin ujeeddo wanaagsan baan uga jeednaa in aradna ila alxusna munaafiqiintaan lagu yaqaanay maxay waxa xun ay ku sugan yihiin marka lagu qabsado inay ku daafici jireen wanaag baan uga jeednay in aradna ila alxusna ya ficil bay samaynayaan ficilkii marka la yidhahdo ficilkani waa xun yahay marka lagu yidhaahdo waxay sheegayaan inay markaa ta wanaagsan uga jeedeen oo wanaaguna ay uga dan lahaayeen wax kale ayna uga jeedin wax kale inayna uga jeedin saasay markaa sheegayaan waa laynoo tilmaamay inay sidaa ku andacoodaan fa kayfa ida asaabathum musiibatum bima qadamat aydiihim uma jaa'uuka yaxlifuuna billahi in aradna ila ixsaanan wa tawfiiqa cidda ku cudur daaranaysaa waayo waa munaafiqiin aayadda ka horraysa waida qiila lahum tacaalow ila maa anzla allah waila arasuuli ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda fakayfa ida asaabathum musiibat bima qadamat aydiihim uma jaa'uuka yaxlifuuna billahi in aradna ila ixsaana wa tawfiiqa maxay cudurdaar ka dhigteen wanaag waxaan ahayn ugamaanu jeedin oo waxaan uga dan lahayn bes wanaag baan uga jeednay cudurdaarkii taasay ka dhigteen cudri ma u noqonaysaa may uma noqonayso yacni waxaa la rabaa sida niyo wanaagsan loo rabo in lala yimaado ayaa haddana waxaa la rabaa in lala yimaado waxa weeye camal wanaagsan lala yimaado oo camalkaasi u noqdo camal shareecada waafaqsan u noqdo saasaa la rabaa saas aawadeed qarxinaha dadka qaarkood ay barakeeyaan amaba ay sameeyaan shareecada barna kagama taalo oo qofku naftiisa inuu markaa dilo walow haba yidhahdo ujeeddo wanaagsan baan ka leeyahaayo mid u bannaan ma aha waciiddadaa iyo goodiyadaana kama nabadgelaayo cumuumkaasi ku jiraa daliil ka reebayana lama hayo daliil ka reebayana lama hayo waxayna ka mid tahay waxyaalaha marka waxawn yani bidaca ah ee la soo darrisiiyey ka mid tahay oo dadka qaarkood qurbo iyo cibaado ay ka dhiganayaan ama shahaado ay ku raadinayaan ay odhanayaan sheekh hebel iyo sheekh fulaan baa markaysaa baneeyey nusuustii sharciga iyadoo marka cumuumaadkeeda sidaa yahay adilada caamka ay sidaa sheegayso adilada markaa caamka ah ee sharciga ku soo aroortay aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam aaraada culammada ma lagu khaas yeeli karaa oo ra'yi caalim ma khasisi karaa abadan ra'yi caalim wa in jalla caalimku haba weynaado adilada sharciyada aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga ma khasisi karo waxna kama reebi karo waayo culamadu mushariciin ma aha iyagu sharci ma dejiyaan wax alla xaaraantinimeeyeyna ma xalaalaynayaan waxna ma xaaraantinimayn karaan adilada sharciga ayuunbaa markaa inay deliishadaan ay tahay aqwaasha culammadana deliil baa loo raadiyaa iyadu adille ma aha aqwaalu ahlicilmi yuxtaju laha walaakin laa yuxtaju biha qaacidadu waxay tahay aqwaasha culammada iyaga xujo iyo daliil loo raadiya iyaga lama xujaysto iyaga lama daliishado laakiin daliil baa loo raadiyaa caalim kastaba waxaa loodhanaya maxa u daliila ma daliilu calaa dalik imaam maalik muxuu yidhi maa mina ilaa radda warudda calayhi ilaa saaxiba hada alqabar axad nagama mid aha inuu isagu wax radinayo ama la radinaayo mooyaane yacni marka laga reebo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni nebi maxamed hadalkiisu isagu waa maqbuul waa xujatun cala aljamiic dhammaan dadkao dhan xuju ku yahay ya laakiin caalim nebiga ka sokeeya oo hadalkiisu xujo ku yahay cala aljamiic ay waajib ku tahay ummaddoo dhamm inay qaadataa ma jiro laa yuujad caalim kastaba ra'yigiisu wuxuu aqbali karaa iyo ijtihaadkiisu bayna khaa'in wa sawaab ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa xakama faijtahada faahta'a falahu ajrun sida xadiiska saxiixaynka ku soo aroortay min xadiisi camr bn caas nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi hadduu markaa xaakimku ijtihaado oo asiibo laba ajar buu leeyihi hadduu ijtihaado dadaalo ou khata'ana hal ajar buu leeyihi hal ajar ayuu markaana leeyihi saasaa adiladu ay tilmaamaysaa weliba markaasaa qarxinaha dadka qaarkood ay isqarxinayaan ma aha mid waxa weeye weliba marka maxaadir kale ka maran oo waxa ku sugani ma aha keliya inay naftooda dileen ee mafaasid kaloo fara badan baa ku jirta waxaa ku jira yacni markaa dad aan dhiiggoodu bannaanay inay laaynayaan hanti aan marka waxa macsuum oo dhowran oo sharcigu dhowray oo xaaraantinimeeyey in la baabi'iyo inay itlaafinayaan oo baabi'inayaan adamaarta dad muslimiinah aan waxba galabsan ayaa lagu laayaa dad gaala ah oo cahdi baa wakhtiyada qaarkood lagu dilaa yacni marka qadri iyo khiyaana ayaa lagu sameeyaa dad baa lala safraya waqtiyada qaarkood oo safar lala gelayaa ama diyaarad lala raacaya ama markaa tareen lala raacaya ama gaari lala raacaya ama bas lala raacaya markaasaa lagu qarxaya ta noocaasina waxa weeye waa qadri sida xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam uu tilmaamaya waa ballanfur waxaa caddaynaya xadiiskii bukhaariga iyo abu daawuudka ay soo wariyeen oo mughiiratu bnu shucba isagoo gaala ayaa niman gaala ay soo wada rafiiqeen oo isa soo raaceen boqorkii masar bay u tageen bay soo shaxaadeen xooluu soo siiyey markii boqorkii masar xoole soo siiyey ka soo noqdeen muqiiratu bnu shucba nimankii saaxiibadiisa ahaa ee la socday ayuu laayey xoolihiina wuu wada qaatay xaggaa iyo madiina buu isaga kacay nebigu u yimi isagoo xoolihii wataa isagu markan gaal buu ahaa kuwa la socdayna gaalay ahaayeen intuu iyagiina laayey buu xoolihiina soo qaatay markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ama alislaamu fanaqbalhu mink wa ama almaalu fala xaajata lana fiih riwaayada buhaarigu saasay sheegaysa islaamnimada waa kaa aqbalaynaa xoolahan xaaje uma qabno riwaayada abi daawuudku waxay kordhinaysaa wa ama almaalu fa inahu gadrun walaa xaajata lana bih maalkani waa ballanfur cidaad ku ballan furtay oo wacadkii kaga baxday maal aad ku qaadatay wey adri walaa xaajata lanaa bi wax xaajaana uma qabno xaggay qadri ka noqotay ballanku muxuu ahaa culamada shuraaxda markay sharxayaan sida xaafid ibnu xajar fatxulbaari ku sheegay cayni uu ku sheegay cumdatulqaariga saaxibu cawn ilmacbuud uu sheegay shawkaani uu ku sheegay markaa nayl awtaarka dadka rafiiqa lianna rufqata yastaxibuuna cala alamaana huna marbad alfaras waxay tilmaamayaan dhammaan culammadu qadri waxay u noqotay dadka rafiiqa ah ee wada socdaa ee safarka ku wada jiraa ficil ahaan bay ka dhigantahay yaan laguma dhawaaqinbe inay tahay waa is-ammaan gelinaynaa waayo waxaa la yaqaanaa cidda wada socotee wada safraysaa dee hadday og yihiin markaa in e, dagaal ka dhaxeeyo amaba cidda la socotaa ay dilayso labay rafiiqdeen lianna arufqata yastaxibuuna cala alamaana amaano ay is aamineen bay ku saaxiibeen oo isku raaceen midna ma filayn ka kula socda ayaa ku dilaya marka waxay ka dhigan tahay wacad inoo xidhan bay ficil ahaan ka dhigan tahay hadda wax lagu dhawaaqay maaha ya lianna arufqata yastaxibuuna cala alamaana marka ammaanada caynkaasa in laga baxay ee is-aaminitaanka ah ee wacadka ka dhigan ficliga ah baa nebigu ugu itlaaqay khadri ballanfur inay tahay ya marka waxaa weeye khadri iyo khiyaano ayaa afcaasha noocaasa gasha gaalo dhiiggoodu dhowran yahay oo yacni markaa cahdi ama ammaan la siiyey ama mucaahadiin ah amaba cid muslimiinta ka midi ay markaa ammaan siisay ayaa la dilayaa safaaraad baa la qarxinayaa safaaraadku waxay ka dhigan yihiin gaalada xarbiyiintii xataa cidday ergaday soo dirtaan shareecada islaamka kuma bannaano in la dilo lowlaa ana arusula laa tuqtal waa kii yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam musaylimat alkadaab baa soo dirtay laba nin oo ergaa markaasaa waxa weeye risaaladii uu soo diray oo ku saabsanayd anna rasuul baan ahay uu lahaa musaylimat alkadaab maxamedow adna rasuul baatay tahay anna rasuul baan ahay dhulkana qurayshimo wada lahaa ee dhulku laba qaybood buu inoo yahay war noocaasoo liita ayuu markaysaa risaalada kusoo diray irgadana kusoo diray markaasaa nabigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo yidhi idinku maxaa leediin waxay yidhahdeen wuxuu leeyahanu leenahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan ergada ergada in la laayaa midaan bannaan haddaynay ahaan lahayn yacni waa idin layn lahaa buuli marka culamadu waxay ka qaataan ergada xataa gaalada xarbiyiinta ee muslimiinta la diriirsanay ergaday soo dirtaan in la laayaa ma bannaana sifaaraadku waxay ka dhigan yihiin ergadii bay ka dhigan yihiin gaalada dariiqa markaa rasaaisha usoo soo waa taas haddii la qoonsado waddannada waa in laga saaraa laakiin wax la yeela ma bannaana in la qarxiyaana ma bannaana cidda samaysaana qadri bay samaynaysaa shareecadaan ku bannaanayn oo xaaraan ah kulli xaal mafaasid badan oo kale xambaarsan tahay dilka qofku naftiisa dilayaana saasaynay markaa u bannaanayn waxay dadka qaarkood daliishadaan oo yidhaahdaan markii musaylimat alkadaab lala dagaalamayey markii dambe markii laga gacan sarreeyey way carareen meel beeray xidheen meel beera oo xaydaan leh oo albaab leh bay albaabkii hoosta ka soo xidheen saxaabi baa loo riday saxaabi aada u dhiiran baa jiray oo dabeedna wuxuu yidhi markaysa markaa iqaada iga tuura gidaarka anaa albaabka idinka furaya marka inay isqarxintu bannaan tahay waxaa u daliila kulaha saxaabigaasi wuxuu yidhi markayse markaa gidaarka iga tuuro aniga ii ridaa dabeedna anigu aan idinka furo dee arrin markaa khataruu u badheeraayo taasi miyaan laga qaadanayn in markaa inuu qofku isqarxiyaa inay bannaan tahay waxaa la odhanayaa maya lagama qaadanayo maxaa laga jawaabaya waxaa laga jawaabayaa jawaabta koowaad waxay tahay marka koowaad sanadkeedu ma asixina waa daciif qabso lam yasixa jawaabta labaad hadday sugnaan lahaydoo asixi lahayd xuja masalada uguma sugnaateen oo maxayna ugu sugnaanayn waxayna ugu sugnaateen isagu naftiisa ma dilin ee eh, hadday dhici lahayd in la dilo gaaladaa dili lahayd laakiin ninka naftiisa qarxinayaa gaaladu iyagaan far u taagin buu horta iska dhammaynayaa isagu yaqtulu nafsahu binafsi ficilka naftiisu ku dilaya isaga isdilaya gaaladu iya far ayadana u taagin duqsi intaan u dilin horta waa inuu iska dhammeeyaa intaa kadib bay ka dhaxaysaa inuu cid diliyo inaan cid dilin marka mid isagu isdilaaya iyo mid gaaladu markaa bificlihim ay ku dilayaan farqaa u dhexeeya haddii la dilo waa midda labaadee qisadu waxay sheegaysaa in markaysaga gaaladii ay dhaawaceen albaabkiina u furay yani markaysaga aanu dhimanna marka dee waxaway mabay dilin xataa gaaladii isku daye laakiin may dilin isna ismay dilin gaaladiina may dilin laakiin haddii la dili lahaa gaaladaa dili lahayd isagu naftiisa ma dili lahay haddii lahaasoo kan u sababay dee nin kastoo dagaal gelayaaba naftiisa markaysa markaa waa sabab waa ku leeyahay laakiin baashiritaanka iyo sababta keebaa horraynaya hadday masale ku kulmaan yani almubaasharatu wtasabub ficilka ayaa loo tirinaya ma mutasabibka mise mubaashirka mubaashirkaa loo tiriyaa almubaasharatu muqadamatun cala tasabub mubaasharada ka horaysa yani markaa sababista saas aawadeed baan markaa wax xujiyey aan ugu sugnaa masale labaad dadka qaar waxay daliishadaan oo yidhahdaan iqtixaamka ninka muslimkaa ee geesiga ahi cadowgii gaalaad iyagoo markaysa markaa jooga oo dagaalkii la yskaga soo horjeedo inuu marka waxaweye dhex muquuro markaysaga cadowgii oo seefta la dhex galo hadda goobtii baa la joogaa ee maaha dad aan dagaal ku jirin oo suuqa iska jooga in seefta lala geliyama labadii ciidadoo iska soo horjeeda ayaa nin geesii markayse markaa cadowgii la dhex galay seefta oo ku baalbaalay xaggii xagga ula raacay markii dambena markaasay dileen masalatulikhtixaam baa la yidhahdaa masalada noocaasi culammadu waxay yidhaahdeen shuruudaha ay u dhigaan waa bannaantay bay yidhahdeen waayo isagu naftiisa dili maayo haddii la dilo gaaladaa dilaysaa inay bannaantayna waa isla ogolyihin culammadu ciddii markaysaga markaa istidhaahda nikaaya gaadhsiin kartaan gaalada inuu sidaa marka waxa ku sameeyaa marka dagaalka lagu jiro waa mid marka waxaan u bannaan taasi lama mid aha dilista uu isagu isdilayo lama midhe way ka duwan tahay calaa kulli xaal saasaan labada markaa masale midnaba aan xuja ugu sugnayn kaana haddii la dilo yani markaa gaaladaa dishay isagu markaysaga ma dilin gaayatu maa fi lamri waa in la yidhahdo naftiisa sabab buu ku leeyahay sababtana mubaasharada ayaa ka horraysa ficilkana waxaa loo tiirinayaa mubaashirka mutasabib iyo mubaashir hadday kulmaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk